alxamdu lilaahi rab alcaalamiin w sala allahu calaa muxamedi wcala aali muxamed wa salama tasliiman kasiira mowduuca muxaadaradu waxa uu ku saabsan yahay shaytaanka iyo sida dadka uu lumiyo iyo in laga taxadiro waxaynu leenahay walaalayaal cadow cadaawaddiisu ay xeel dheer tahay ilaahayna uu inoogu sheegay qur'aanka uuna inooga digey ayaa jira kaasi waa shaytaan ilaahay waxau yidhi ina ashayطaana lakum caduwun faاtakhiduuhu caduwa inama yadcuu xisbahu liyakunuu min asxaabi asaciir shaydaanku wuxuu idin ahaaday col buu idinka idinla ahaaday eeddada waxa ka yeelataan cadow ka yeesha bimacnaa sidii cadow ula dhaqma oo dhagartiisa ka digtoonaada oo iska ilaaliya innamaa yadcuu xisbahu liyakunuu min asxaabi asaciir ilaahay waxau yidhi wuxuu ugu yeedhayaa uun qoladiisa ama guruubkiisa si ay u noqdaan asxaabu saciira ay uga mid noqdaan kuwa saciiro gelaya ee ku daa'imaya ay uga mid noqdaan ayuu ugu yeedhayaa oo ugu baaqayaa marka shaytaanku waa col weeye shaytaankuna insi iyo jinba waa leeyahay oo min aljinnati waannaas waatuu ilaahay yidhi jinka iyo dadkaba waa ka mid oo sida markaa jinku shaytaan u leeyahay ayaa insiguna waxa uu leeyahay shaytaan buu u leeyahay waxaanuu ilaahay oo yidhi wakadalika jacalna likulli nabiyin caduwan shayaatiina alinsi waaljinni yuuxii bacduhum ila bacdin zukhrufa alqawli guruura walow shaaa rabbuka maa facaluuhu fadarhum wamaa yaftaruun nebi kasta waxaannu u yeellay baa ilaahay yidhi shayaadiinta insigiiyo jinka ayaannu col uga yeellay oo qaar la colloobaya oo cadaawad u haya aanu ka yeelay markaa shayaadiintii insiga iyo kuwii jinku labaduba inay jiraan ayaa aayaddu caddaynaysa waana iskaashanayaan yuuxii bacduhum ilaa bacdin zukhrufa alqawli guruura waxay qaarkoodba qaarka kale u waxyoonayaan oo ula xanshaashaqayaanoo hoos ugu sheegayaan hadalka kiisa la dhaldhalaaliyey oo la qurxiyey ayaa qaarkoodba qaarka kale u waxyoonayaan oo kula xanshaashaqayaan si ay markaa u dagaan oo dadka u kadiyaan ilaahayna wuxuu inooga digay shaydaanka inaynu caabudno oo allah wuxuu yidhi alam achad ilaykum yaa banii aadama anlaa tacbuduu ashaytaan innahu lakum caduwun mubiin waan icbuduunii hada siraaطu mustaqiim walaqad adalla minkum jibila kaiira afalam takunuu tacqiluun ilaahay wuxuu inoo sheegay oo inagula ballamay oo ina amray inaynaan shaytaanka caabudin waayo cibaado kastoo ilaahay cidaan ahayn loola yimaaddaa oo rabbi cid kale lala wadaajiyaa ama loogu shariig yeelaa xaqiiqatan waa cibaado shaytaanka la caabuday waayo shaytaan baa lagu ateecay shaytaankaasina col buu inoo ahaaday cadaawaddiisu caddahay oo aynay qarsoonayn wuxuu ilaahayna amray isagoo keliya inaynu caabudno allahoo keliya aynu caabudno wa an icbuduunii haada siraatun mustaqiim allah wuxuu yidhi aniga i caabuda in allahoo keliya la caabudaana waa waddadii toosnayd weeye waxaanu ilaahay inoo sheegay dad badan inuu habaabiyey oo lumiyey shaytaanku walaqad adalla minkum jibilan kaiiran dad fara badan ayuu lumiyoo habaabiyey afalam takuunuu tacqiluun miyaydaan kuwaana qaadanaynin oo aydaan markaa caqliyaynayno arrinkaa fahmaynin marka shaytaankii in laga taxadiro aad iyo aad laysaga ilaaliyo ayaa laga qaadanayaa oo aayaadku ayna tusinayaan nebi ibraahim markuu aabbihii waaninayey oo la hadlaayey wuxuu ku yidhi yaa abati laa tacbud ashayطaana ina ashayطaana kaana lilraxmaani casiya aabbahayow shayطaan ha caabudin shaydaanku ilaaha raxmaanka wuxuu ahaaday mid caasiyey oo amarkiisii khilaafay ayuu ahaaday marka ilaaha raxmaankaa ciddii caasiday dee adigu ha caabudinoo ha ateecin ateecitaanka shaytaanka la ateecana naar buu dadka u horseedayaa naar baanu ugu yeedhayaa shaytaankuna dadka waa luminayaa cadaawaddiisuna waa cadaawad guuna waa cadaawad soo jireen ah aabbaheenni aadam ayuu markaa colaadda u qaaday tafiirtiisana sidii buu colaadda ugu hayaa colaaddaa waxalla wuxuu u geystay aadam ma jirto xaasiidnimo iyo kibir bay ka kacday uu isagu kibray ibliis uuna aadam xaasiday fadiilada ilaahay siiyey uu ka xaasiday oo allah wuxuu yidhi waid qulnaa lilmalaa'ikati isjuduu liaadama fasajaduu ila ibliisa abaa wastakbara wa kaana min alkaafiriin malaa'igta ilaahay wuxuu ku yidhi u sujuuda aadam markaasaa malaa'igtii oo dhammi aadam u sujuudday ibliis isaga oo malaa'igta ku dhex jira isagu waa diiday sujuuddii oo waxau yidhi anigu markaa u sujuudi maayo anaaba ka mudan anaa ka fadli badan sidaan ugu sujuudaa ayuu yidhi yacnii sujuuddii waa diiday sababta u diidayna waxay ahayd kibir ilaa ibliisa abaa wastakbara kibir buu ilaahay ku caasiyey sujuudduu ilaahay amray ayuu ka kibray waxaanuu yidhi anaa ka mudan oo markuu ilaahay ku yidhi qaala maa manacaka anlaa tasjuda id amartuk qaala ana khayrun minhu khalaqtanii min naarin wa khalaqtahu min tiin markuu ilaahay ku yidhi maxaa kuu diiday markaan ku amray inaad u sujuuddo aadam inaad u sujuuddo maxaa kuu diiday waxa uu ku jawaabay ibliis qaala ana khayrun minhu khalaqtanii min naarin wa khalaqtahu min tiin anaa ka khayr badan buu yidhi waxaad iga abuurtay dab ayaad iga abuurtay isagana waxaad ka abuurtay dhooba ayaad ka abuurtay shay aad dhoobo ka abuurtayna mid u sujuudaya anigu ma ihi siduu ilaahaybaa aayad kale ku sheegay qaala lam akun liasjuda libasharin khalaqtahu min salsaalin min xama'in masnuun ma ihi marnaba mid doonaya inuu u sujuudo bashar ama aadami aad ka abuurtay dhoobo qallalan oo ka ahaato ka timi dhoobo markaas suyuucday oo madoobaatay yacni ka timi bimacnaa xaalaadkii ay maraysay dhoobadu ayaa kala dambeeyo mar waxay ahayd dhoobo qoyan marna waxay ahayd dhoobo yacni xoogaa markaa yaro gaawidoo korka ka yaro qallashay hoostana yaro madoobaatay suyuc yaro bixisay oo waa xama in masnuun bay markaana ahayd markii dambena waa qallasho way dananaysay bimacnaa garaac bay samaynaysay dhawaq ama qayla ayay samaynaysay marka wax lagu dhufto xaaladaha kala duwan ayay martay marka ibliis waa diiday inuu u sujuudo sidaas daraaddeed baa ilaahay naxariistiisa ka fogeeyey oo naxariista ilaahay ayaa laga caydhiyo ilaahay waa nacdaray jannadiina waa laga saaray qaala fahbit minha famaa yakuunu laka an tatakabbara fiiha fakhruj innaka min alsaakiriin waxaa ilaahay ku yidhi ka deg halkan maqaamkan sare aad ku sugan tahay ee jannadaa ka deg famaa yakuunu laka an tatakabbara fiiha kuuma sugno kuuma bannaana inaad isku kibrisiah oo kibir kula timaaddaa mid kuu bannaanoo kuu furan maaha fakhruj innaka min alsaakhiriin ilaahay wuxuu ku yidhi bax waxaad ka mid tahay kuwa markaa dullaysan baad ka mid tahay qaala andirnii ilaa yowmi yubcauun ibliis wuxuu ku yidhi ilaahay isagoo baryaya andirnii ilaa yowmi yubcauun ilaahayow ii kaadiyo idibdhig ilaa maalinta khalqiga la soo saarayo ee qiyaamada ii kaadi oo idibdhig oo ilaa wakhtigaa haydilin qaala innaka min almundariin ilaahay wuxuu ku yidhi kuwa loo kaadinayo ayaad ka mid tahay yacnii waa laguu kaadinaya waxaa loo kaadinayaa ilaa nafkhada koowaad ama afuufitaanka koowaad ilaa laga gaarayo wakhtigaa ayaa loo kaadinayaa marka wuu dhaartay ibliis qaala fabima aghwaytanii laaqcudanna lahum siraataka almustaqiim uma la'aatiyannahum min bayni aydiihim wamin khalfihim wacan aymaanihim wacan shamaa'ilihim walaa tajidu akfarahum shaakiriin ilaa nafkhada koowaad baa loo kaadinayaa marka ilaa nafqada koowaad in la dib dhigaayo markii loo ballanqaaday uu yidhi fabima aghwaytanii laaqcudanna lahum siraataka almustaqiim lumintaadii lumisay daraaddeed u fadhiistee waddadaada mustaqiimka u fadhiistee ama fabima ilaahay ilaahayow lumintaadii lumisay baan ku dhaartaye laaqcudanna lahum u fadhiiste oo u fadhiiste oo waa u fadhiisanayaa siraataka almustaqiim wuxuu u dhaaranayaa yacni tafiirtii aadam oo dhan buu u dhaaranaya la wixii aadam ka isiran aadamigii oo dhan ayuu dhaar ku maray inuu luminaayo isku dayaayo inuu lumiyo waxaanu u gelayaa siraatulmustaqiimkuu u gelayaa uma aatiyannahum min bayni aydiihim intaa dabadeed waxaan kaga imanayaa xaggooda hore ayaan kaga imanaya wa min khalfihim xaggooda dambe ayaan kaga imanaya wa can aymaanihim geesahooda midig baan kaga imanayaa wa can shamaa'ilihim geesahooda bidix baan kaga imanayaa yacni midig iyo bidix iyo hor iyo dib mid walba waa kaga imanaya walaa tajidu akarahum shaakiriin kuma ogaanaysid badankoodu inay kuu shukri naqayaan ku ogaan maysid ee inay kaa kufrinayaan ayaad ku aqoonsan doontaa oo ku ogaan doontaa sidaas ayuu ku dhaartay marka culammadu waxay yidhaahdeen wuxuu ballan qaaday jiho kasta inuu kaga imanayo afarta jiho inuu gees walba kaga imanayo ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen min bayna aydiihim iyo min khalfihim waxaa looga jeedaa adduunyada iyo aakhiro oo adduunyadiina waa loo qurxinayaa aakhiradiina waa laga shaki gelinayaa ama waa laga daahayaa yacnii aakhiradii dadkii waa ka daahaya qaarkoodna waaba ka shaki gelinaya adduunyadiina waa u qurxinaya waa u dhallalaalinaya si ay adduunyada ugu kadsoomaan aakhirana uga kadsoomaan adduunyada ugu mashquulaan oo isugu ilaawaan aakhirana uga tagaan oo aynay u xaalayn danna ayna ka gelin wa can aymaanihim wa can shamaa'ilihimna waxaa loo jeedaa xaggii khayrka iyo xaggii sharka oo aymaanta ama midigyaalka waxaa looga jeedaa khayrkii oo camal khayra markuu ruuxiisu yidhaahdo samee shaydaankii waa ka mashquulinayaa hadda ha samaynin ayuu markaa odhanayaa dib u dhig oo si aanu khayrkaa u samaynin ayuu markaa ku waswaasinayaa oo ka caajisgelinayaa oo ka mashquulinayaa oo uu odhanayaa waxa weeye khayrkani waa culus yahay jannadana intaa wax ka sahlan baa lagu galaa ma waxaasoo xoolaad seke u bixinaysaa ma waxaasoo xoolaad xaj ku bixinaysaa ma waxaasoo xoolaa baad masaajid ku dhisaysaa yani waxa weeye maxaa kulluray marka waxa weeye wuxuu kaga furayaa waswaas ayuu kaga furayaa si aanu khayrkaa ula imanin oo aanu ruuxaasi u samaynin macaasidii iyo dembiyadiibuu u qurxinayaa hawadii naftu ay jeclayd ayuu u qurxinayaa si uu markaa ruuxu markaa ula yimaado dembiyada iyo xumaanta uu ugu dhaco hawadiisana u raaco waxaas ayuu u waa dhagar shaytaanku uu ku dhagrayo marka jiha kasta inuu uga imanayo ayuu sheegay oo uu ka kadinaayo yacnii geesuu markaa dhaafayaa aynay jirin sidaas aawooda cadowga caynkaasee soo jireenka ah in aad iyo aad looga taxadiro aad laysaga ilaaliyo weeyaan yacni waxyaalaha uu isticmaalana waxaa ka mid a ah acmaasha khayrka inay dadku dib u dhigaan oo uu yidhaahdo xilli dambaad samayn doontaa waxay ka mid tahay waxyaalaha uu kaga kediyo ee uu dadka ku lumiyo ee uu khayrkii ku dhaafiyo ayay ka mid tahay hadduu is yidhaahdo toobadkeen wuxuu odhanayaa dib baad ka toobad keeni doontaa yacnii markaad weynaatee da' noqoto ee da'daa gaadho ayaad markaa taa'ib noqon doontaa toobad keeni doontaa walaa turji ficla alkhayri yowman ilaa hadin lacalla hadan ya'tii wa anta faqiidu camalka khayrka maalin dib ha u dhigin yacni marnaba dib ha ugu dhigin ilaa berri oo wakhti soo socota dib ha ugu dhigin waxaa laga yaabaa berriyi inay timaaddo iyadoo lagu waayey oo inaad berri gaadhi doonto ma ogid markaa shaytaanku waxyaalaha dadka uu ku kediyo ku lumyay ka mid tahay dib u dhiggaa camalka khayrka dib loo dhigaayo qisaa la soo naqliyaa waxaa jiray nin gabyaa ahaa baa jiray ninkaas waxaa la odhan jiray acshaa baa la odhan jiray wuxuu ahaa gabyaagii carbeed ee waaweynaa buu ka mid ahaa ragga waxa weeye kelmadda yidhaahdaanba meel walba laga tuuro ayuu markaa ka mid ahaa ninkiibaa wuxuu doonay isagoo da'ah inuu nebiga u yimaado sala allahu alayh wasalam oo islaamo ayuu doonay nimankii gaalada ahaa ayaa la kulmay markaasay waxay yidhaahdeen xaggaad ku socotaa wuxuu yidhi waxaan doonayaa muxammed inaan u tago yacnii inaan islaamaan doonay inaan islaamo oo muslim noqdo ayaan doonayaa buuri markaasaa waxaa lagu yidhi oo wuxuu kuu diidayaa zinaduu kuu diidayaaye markaasuu wuxuu ihi zina hadda awoodba uma hayo wax sina la yidhaahdo awoodba hadda uma hayo markaasay yidhi haddaba khamriguu kuu diidaya inaad khamri cabto ayuu kuu diidayaa markaasuu dabeedna yaro fakeray markaasuu yidhi khamriga haddaba waa inaan ka sii ciilbeelaa markaasay waxay ku yidhaahdeen ordoo iska noqo geelanna naqaado ha islaamin khamrigaaga marka iska soo cab yidhahdeen dabeedna wuxuu ihi sanadkan baa khamriga iska soo cabbayaa u ka soo ciilbeelayaa sannadda soo socotaan islaami doonaa sannaddii uu lahaa khamrigaan soo cabbayaa ayuu ku dhintay bal hadda day dib u dhigga camalka khayrka dib loo dhigaa dee ruuxu ma ogaa in la solansiin doono uu haleeli doono dib kala iman doono kama warqabo saas aawadeed in dib loo dhiga maahee fursadda waa in laga faa'iidaystaa oo wakhtiga markaa la joogo waa inaan khayrkii dib looga dhigin maa mada faata waalmu'ammalu ghaybun walaka asaacatu alatii anta fiiha waxay yidhaahdaan yacnii wixii tegey waa socdeenoo waa ku dhaafeen zamankaa tegey kuu soo noqon maayo waalmu'ammalu ghaybun ka soo socdaana waa hayb inaad gaadhi doontiyo in kale ma ogid walaka asaacatu alatii anta fiiha waxa kuu suganun oo aad leedahay saacadda markaa aad joogto ayuunbaad leedahay taasaad ka faa'iidaysan kartaa ee ta soo socotaana waa qayb kama warqabtid inaad gaadhi doonto tii hore tagtayna ku dhaaftooo kuu soo noqon mayso marka waxyaalaha shaytaanku wax ku lumiya waxaa ka mida inuu aad u adeegsado adtaswiif camalka khayrka in dib loo dhigo waxay qaarkood ka cabbireen ashaddu silaaxi ibliis adtaswiif hubka markaa ibliis adeegsado waxaa ugu daran dibudhigga wax loo dib loo dhigo oo wixii wanaagsanaa qabashada la qabanayo oo la samaynaayo in dib loo dhiga waxay ka mid tahay hubka markaa shaytaanka hubka ugu khatarsan ayay markaa ka mid tahay marka aad iyo aad arrinkaa ha looga taxadiro oo aad ha laysaga jiro wax kastoo xunna wuxuu doonayaa qofkii inuu u sababo oo shaytaanku ku lumiyo ayuu rabaa markuu sheegayay geesaha uu kaga imanayo ma sheegin xagga sare waayo waxay yidhaahdeen culammadu yacnii xagga sare naxariistiibaa ruuxa kaga soo degayso ilaahay baa xagga sare ku sugan marka ruuxa iyo ilaahay ma kala teedi karo oo naxariistii ilaahay kama xijaabi karo saas aawadeed ma odhan wa min fawqihim xagga sarena waa kaga imanayaa ma odhan ee waxau yidhi afarta jiho ayaan kaga imanayaa buuri waxyaalaha markuu luminayo dadka uu ku lumiyo waxa ugu horraysa marka hore inuu gaalnimada ugu yeedho inuu ruuxu gaaloobo milladda ka baxo inuu ugu baaqo waayo arrinka ugu khatarsani waa gaalnimada wey martabadaha uu wax ku luminayo taa gaalnimada ugu daran siduu alcallaamatu ibnulqayim fii bacdi kutubihi uu ku sheegay kitaabkiisa madaariju saalikiin la yidhaahdo uu ku tilmaamay marka ugu horraysa wuxuu ugu yeedhayaa gaalnimada ayuu ugu yeedhayaa inuu ilaahay ka gaaloobo inuu ilaahay la colloobo inuu rasuullada ilaahay la culloobo inuu shareecada islaamka iyo diinta islaamka la colloobo inuu diinta islaamka ku dheeldheelo inuu rasuulka ku dheeldheelo inuu ilaahay iyo rasuulkiisa caayo inuu malaa'igta caayo inuu markaa bacsiga iyo qiyaamada beeniyo yacnii anwaacdii gaalnimadoo dhan waxyaalahaynu ka tusaalaynaye yacnii gaalnimu marka hore ugu baaqay gaalnimada hadduu kala quusto oo uu ka yeeli waayo martabo labaad buu u guuraa wuxuu dadka ugu yeedhaa bidcu oo inay bidco la yimaadaan oo waxaan diin ahayn ay diin ka dhigtaan oo ilaahay ku caabudaan oo ka diin yeeshaan ayuu markaana ugu baaqaa waatay a'immadii selafka qaarkood ay odhan jireen sida sufyaanba laga soo wariyey oo culammadii qarniga labaad ka mid ah albidcatu axabu ilaa ibliisa min almacsiya bidcada ibliis waa ka jecel yahay macsida lianna almacsiyata yutaabu minha walbidcatu laa yutaabu minha waayo macsida waa laga toobad keenaa laakiin bidcada lagama toobad keeno waxaa loo jeedaa sida khaalibka ah shaygii bidcadaha waxaa loo qabaa inay diin tahay in qurbo iyo cibaado laga helaayo in rabbi loogu dhowaanayo sidaas aawadeed marka uu la imanayo ruuxu wuxuu la imanayaa isagoo isla khayr weyn baad shaqaysato fara badan markaa haaliban de ka fuqi maayo shaygaa bidcada ah bidca iyo macsi markay noqotona bidcadaa weynaansha badan haatuu shaykhu lislaam ibnu taymiya uu yidhaahdo ahlulbidaci sharun min ahli almacaasi ashahwaaniyati bisunnati walijmaac bidcooyinka dadka u ehelkaahi dadka macaasida iyo dunuubta shahawaadkee naftu jeceshahay kuwa u ehelka ah way ka shar badan yihiin oo waxay kaga shar badan yihiin sida axaadiista nebiguba sala allahu alayh wasalam ay sheegto caddaysay baa u deliila inay ka shar badan yihiin ahlulfisqigii ahlulmacaasigii badan ahlulbidaca ka shar badan markaa sunnada nebigaa caddaynaysa inay ka shar badan yihiin ijmaaca culammaduna waa caddaynayaan dabeedna wuxuu soo qaatay shaykhulislaam ibnu taymiya laba tusaale oo wuxuu yidhi nimankii madaxda ahaa ee daalimiinta ahaa ee jawrkiiyo dulmiga u saaxiibka ahaa nebigu wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam ha la dagaalamina ha ku bixina yacnii marba haddii asalkii islaamnimo ay u sugan tahay fisqi kasta iyo dulmi kastaba ha la yimaadaane ha la dagaalamina taasi sunnada nebiga sala allahu aleyh wasalam waa ku sugantay ahlulmacaasi bayna kuwaasi ahaayeen nebigu odhanaya la dagaalamine madaxda ah ahlubidaca xaggooda markaad eegtana nimankii khawaarijta ahaa ee daahirka iyo muuqaalka marka laga eego cibaadada badnaa ee uu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam taxqiruuna salaatakum maca salaatihim wa siyaamakum maca siyaamihim yaqra'uuna alqur'aana laa yujaawizu xanaajirahum khawaarijtuu nebigu ku tilmaamay inay saxaabadu salaaddooda xaqirayaan markay salaadda khawaarijta u eegaan inay soonkooda xaqirayaan markay soonka khawaarijta u eegaan oo niman salaad badan oo soom badan oo qur'aan akhris badan inay yihiin uu nebigu sidaa ku sheegay sala allahu alayh wasalam yaqra'uuna alqur'aana laa yujaawizu xanaajirahum uuna ka yidhi qur'aankay akhrinayaan oo qurqurinayaan laakiin dhuunta u dhaafi maayo qur'aankaas waxa uu nebigu ka yidhi sala allahu alayh wasalam tuubaa liman qatalahum aw qataluuhu waxa wanaag u sugnaaday cidday dilaan ama cidda iyaga disha wuxuu kaloo nebigu ka yidhi sala allahu alayh wasalam lain adraktuhum laaqtulannahum qatla caad haddaan markaas soo haleeli lahaa waxaan u layn lahaa sidii caad loo laayo oo kalaan u layn lahaa waxaanu yidhi waa sharu qatla taxta adiimi asamaa yacni waxa weeye wuxuu boorriyey nebigu sala allahu alayh wasalam in nimankaa khawaarijta lala dagaalamoo la laayo ayuu boorriye shaykhulislaam ibnu taymiya halkaa wuxuu ka deliishanayaa in ahlulbidac ay ka shar badan yihiin min ahli almacaasi ashahwaaniya ay ka shar badan yihiin bidcadaa hadduu kala quusto oo ruuxii bidcada ka yeeli waayo alcallaamatu ibnuulqayim wuxuu odhanayaa martabo saddexaad buu shayddaanku u guuraa oo maxay ah dembiyada kabaa'irtee waaweyn inuu ugu yeedho suu dembi weynoo kabiira ugu dhaco taasuu u qurxinaya taasuu u dhaldhalaalinaya dembiga kabiirada ahina dee waciiddo iyo goodiyaa ku soo arooray iyo naar markaa ruuxa in lagu cadaabay hadduu dembiga kabiiradaa lafteeda ku kari waayo wuxuu u guuraa dembiyo sakaa'ira inuu ku dhaco dembiyo yaryar oo dembiyada sakaa'irtaa lafteedu de waa dhacdaa ruuxa inay halaagto hadday ku fara badato oo dee uu ruuxii ku daa'imo waata uu imaam axmed soo wariyey in nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam iyaakum wa muxaqaraati dunuub waxaan idinka digayaa dembiyada kuwooda la yaraysto ee la xaqiro kuwaasaan idinka digaya fainamaa mahalu muxaqaraati dunuubi ka mahali qawmin nazaluu bibaطni waadin fajaءa da bicuudin wada bicuudin xataa xamaluu maa andajuu bihi khubzahum wuxuu yidhi dembiyada yaryar tusaalahoodu waxay ahaadeen oo kale dad markaa degay meel tog ah ama meel jeexa ayay markaa degeen markaasaa waxa weeye mid waliba qori soo qaada yacni meeshii la degey intay dadku ku kala tageen oo qaarkoodba gees u dhaqaaqeen ayaa mid weliba qori soo qaada markaasay waxay isu keeneen xaabo badan qori keliya marka hore waa yaryahay laakiin qoryaha badane mid waliba miduu soo qaaday ayaa waxay ku fillaatay inay cuntadoodii ku bislaystaan oo ku karsadaan wuxuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam wa ina muxaqaraati dunuubi mataa yu'khadu biha saaxibuha tuhliku dembiyada kuwooda la yaraystaa marka cidda u saaxiibkaa ah loo qabto ee lagu ciqaabo waa halaagaysaa ayuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam culammada qaarkoodna xadiiskaas waa taxsiiniyeen oo waxay yidhahdeen waa xadiis xasan ah oo xaafid ibnu xajar waxau yidhi isnaadkiisu waa xasan saasuu yidhi laa taxqiranna sagiiratan ina aljibaala min alxasa shaacirkii waa kii uu yidhi ha yasin oo ha xaqirin dembi yar waayo ina aljibaala min alxasaa buuruhuba waxay ka kooban yihiin quruurux bay ka kooban yihiin oo quruuruxii haddii markaa isu tago oo iska daba tago farabato dee marka dambe wuxuu noqonayaa buur weyn buu noqonaya buur weyn ayuu noqonaya callaamatu bnulqayim wuxuu odhanayaa martabada afraad ee sakhaa'irtana hadduu ku kari waayo wuxuu doonaa shaydaanku inuu ku mashquuliyo mubaaxaadka aanu wax hawaab iyo wax ajara ka helaynin wax ciqaabana aan lagu ciqaabay taasuu doonaa markaa inuu ku mashquuliyo waxaanu uga jeedaa hawaabkiiyo khayrka inuu ka tegsiiyo ayuu uga jeedaa mubaaxaadka waxaa ka mid a inuu waxaweeye dee ruuxii hurdo badan iskaga sugnaado iska seexdo cunto badan iyo hurdo badan iyo marka waxa cabbitaanno badan iyo maala yacni in lagu soo jeedo iyo waxyaalaha noocaasuu ku mashquulinayo muxuu uga jeedaa inuu ka mashquuliyo yacni wixii wanaagsanaa inuu ka mashquuliyo u rabaa waayo raasamaalka qofku waa cimrigiisa weeyi maadaama cimrigiisu markaa uu raasamaalkiisii yahay raasamaalkii inuu ka tegsiiyo faa'iida la'aan ku tegsiiyo ayuu doonayaa marka hore wuxuu rabaa markaa wax darar u keensada yacni dararbakuu ka weyn yahay ayuu doonayaa inuu ku mashquuliyo laakiin markay u suurogeli weydo wuxuu markaa door bidayaa halkuu khayr samayn lahaa inuu ku mashquulo mubaax aan faa'iido marka uga soo noqonayn taana hadduu ku kari waayo waxa uu callaamatu bnulqayim odhanaya wuxuu ku mashquulinayaa camalka laga fadliga badan yahay oo uu ka mashquulinaya camalkii fadliga badnaa uu ka mashquulinaya waa lix martabo oo kala dambaysa weyi camal khayr badan hadduu isyidhaahdo qabo camalkaa iska daayo kan kale qabo marka waxa weeye martabadaha uu ku luminaya intaasoo martabo isdaba joogta weeyi waxyaalaha uu shaydaanku aadka uga faa'iidaystana waxaa ka mida inuu markaa khayrkii magacyo uu ka didayo iyo wax la mida inuu ugu bixiyo oo u fool xumeeyo macaasidiina inuu u qurxiyo oo u dhaldhalaaliyo oo magacyo wanaagsan ugu bixiyo oo haddii macsidii magac wanaagsan loo bixiyo waxaa laga yaabaa dadka qaarkood magacaas inay eegaan oo ku kadsoomaan iminka ibliis markuu doonaayay geedkii inay cunaan aadam iyo xawaa geedkii wuxuu ku magacaabay shajarat alkhuldi hal adulluka cala shajarati alkhuldi wa mulkin laa yabla ma ku tusiyaa buu geedkii waaritaanka iyo mulkii aan baaba'aynin ma ku tusiyaa marka shajarat alkhuldi ayuu ku magacaabay marka ciddii ugu horraysee ku magacawday shaygii uu sharcigu diiday dadka agtooda magac la jecel yahay ku magacawday waxa uu ahaa ibliis buu ahaa shaytaanku sidii buu markaa tii u wadaha sidaas aawadeed ayaa waxyaalo badan oo macaasiya ama xunxun amaba gaalnimo ah magacyo dadku aynay ka didayninoo qurux badan loogu magacaabay sida qaarkood khamriga ay u bixiyeen mashruubaat ruuxaaniya ama ay u yidhaahdeen umul afraax hooyadii faraxyada ama ay yidhaahdeen mashruubaat ruuxaaniya ama qaar kale ay yidhaahdeen biir bilaa dembin ay yidhaahdeen iyo waxyaalo la mid ah wuxuu nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam layashrabanna qawmun min ummati alkhamra yusammuunaha bigayri ismiha way cabbi doonaan dad ummaddayda ka midii khamrigay cabbi doonaan iyaga oo ku magacaabaya magaceedii magacaan ahay xadiiskaana culammada qaarkood waa taxsiinayeenoo waxay dhaheen waa xadiis xasan ah dadka qaarkood maanta ribadii waxay ula baxeen faaido tabarrujkii iyo dumarkii inay cawradooda muujiyaan oo ay bandhigaanna waxay ula baxeen xorriyad markaasay waa xorriyatulmar'a gabadhu inay xor tahay gabadhii markaa heesaysay ee kamannada tumaysay waxaa loo bixiyey fannaanad ninkiina waxaa loo bixiyey fannaan ayaa loo bixiyey yacanii waxyaalo badan oo xunxun baa sidaa loogu bixiyey magacyo qurux badan dadka qaarkood xataa shirkiyaadkii bay ku magacaabayaan maanta tawasul ku magacaabayaan ama ay ku magacaabayaan tashafuc ku magacaabayaan sixiradii baa lagu magacaabayaa karaamaat lagu magacaabaya sixir baa lagu magacaabayaa karaamo shayaatiinul insigii baa loo bixinayaa la odhanayaa waa awliyo midaan salaadba tukan oo ilaahay u sujuudayn oo aan soomaynin oo xumaan kasta samaynaya laakiin waxyaale cajiiboo dadku ay la yaabaan ka muuqato dadka ay karaamo moodeen aanse karaamo ahayn ee axwaal shaytaaniya ah bay waxay odhanayaan waa weli ilaahay ashyaadana waxay odhanayaan waa karaamay odhanayaan karaamona maahe waa ihaana wax karaamo la yidhaha meesha kuma sugnaa karaamadu way jirtaa laakiin karaamadu waxay u sugnaatay awliyaaullah awliyada ilaahayna waa kuwe waa kuwa ilaahay qur'aanka ku sheegay alaa ina wliyaaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun waa kuwa ilaahayna rumeeyey ilaahayna ka baqanay aliimaan wataqwa waa kuwa la yimi qaaraan iimaan iyo taqwo midnaba la imanayn ee kufriyaadkiiyo gaalnimada la imanaya oo waxay doonaan ku hadlaya awliyaullah lagu magacaabaya waxyaalaha shareecada khilaafsanay ku hadlaan iyo waxyaalaha kufriyaadkaana waxaa la odhanayaa waa tashaduxaad awliyada ilahay afka ha la war waxani maxay tahay marka lagu yidhaahdo waxay odhanayaan waxyaalahan ilaahay marka awliyadiisa inagu afkooda garan mayno iyo waxay ku hadlayaan iyo muraadkay uga jeedaan adigu afkaaga ha la afkaaga adigu ka hayso iska ilaali marka waxa weeye waxyaalaha noocaasi dadkay ka muuqanayaan ee aan wax wanaagsan aan la imanaynin laa salaad walaa soon xuduuddii sharciga aan isku taagay jimco iyo jamaacatoonna aan xaadirayn xumaanta waxay doonaan samaynaya dee awliyaaullaahi maaha waa awliyaau shaytaan awliyaau shaytaan waxyaalaha dadka qaarkood ay sameeyaan waxaa ka mida ee shaytaanku aadka uga faa'iidaysto in waxyaalihii wanaagsanaa iyo taacadii magacyo xunxuna lagu dhaleecaynayo ama lagu fool xumaynayo in loo bixiyo oo dadka lagaga caydhinayo yuuxii bacduhum ilaa bacdin zukhrufa alqawli guruura waa zukhrufu lqowlkii weeye sidaas aawadee ilaahay qur'aanka waxauu inoogu sheegay inay qawmu huud ay ku yidhaahdeen nebi huud innaa lanaraaka fii safaahatin wa innaa lanadunnuka min alkaadibiin waxaannu kugu ogsoonnahay inaad ku sugan tahay aqoon darro iyo caqli xumaan aad ku sugan tahay waxaananu ku malaynaynaa inaad beenawaasyada ka mid tahay nebiyadiiba waxay ku magacaabi jireen inuu markaa yahay markaa falallow inuu yahay ama inuu beenawaas yahay sida ilaahay baa uu yidhi qaaluu in haadaani la saaxiraani yuriidaani an yukhrijaakum min ardikum bisixrihima wayadhaba biariiqatikum lmuhla yacni nebi haaruun iyo nebi muuse waxay dhaheen waa laba saaxir keligoodna ma aheen nebi kastaba waxay ku odhan jireen dadkii loo soo diray yacni waa falallow bay odhan jireen waa si dadka ay uga cayriyaan kadalika maa ata aladiina min qablihim min rasuulin ilaa qaaluu saaxirun aw majnuun rasuul kastoo la soo diro waxay odhan jireen ama waa saaxiro waa falallow wax falaya ama waa majnuun oo waa waalaya saasay odhan jireen waa si dadka ay uga caydhiyaan oo uga tanfiiriyaan oo uga didiyaan nebi maxamedna sidii bay ku yidhaahdeen oo rasuul walba saasay ku odhan jireen waxay markale odhan jireen yani diintii waa ka baxay bimacnaa diinta iyagu ku sugnaayeen buu ka baxay u ujeedaan waxay odhan jireen waa mudamam erayga muxamed umay quuri jirin waayo muxamed waa maxay waa mid in badan la mahadiyey oo la ammaanay si ay markaa dadka uga caydhiyaan bay wax odhan jireen mudammam imra'atu abilahab maxay tidhi mudammaman abayna wa diinahu qalayna wa amrahu casayna nebiga sala allahu alayh wasalam iyo abuubakaroo kacbada yani agteeda fadhiya ayaa iyadoo dhegxan sidata soo gashay nebiga waa laga indhasaabo may arkaynin abubakar bay arkayse abubakar intay u timay tidhi gabay caya ayuu noo tiriyey muxamed saaxiibka inuu meesha fadhiyana arki mayso oo abubakar la fadhiyo abubakarunba iyadu aragtaa markaasuu yidhi maya gabay ma yaqaan mid gabya ma ahoo gabay ma yaqaan waxay u jeedaa markii ay soo degtay suuraddii tabbat tabbat yadaa abii lahabin wa tabba qur'aankii bay gabay ku sheegaysa dib bay dabeedna u noqotay oo waxay baxday iyadoo odhanaysa mudammaman abayna wa diinahu qalayna mudammam waa diidne mudammam waxay uga jeeddaa nebiga mudammamna waxay liddi ku tahay muxamed bay liddi ku tahay cagsi ku tahay diintiisana waa nacnay amarkiisana waa diidnay nebigu wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam sida xadiiska bukhaarigu sheegayo alaa tacjabuuna kayfa sarafa allahu cannii shatma qurayshin wa lacnahum miyaydaan la yaabayn sida ilaahay iiga leexiyey cayda quraysheed iyo nacdashooda siduu iiga leexiyey miyaydaan la yaabayn yashtumuuna mudammaman wa ana muxammadun mudamman bay caayayaan buu yidhi ana mudamman ma ihiye muxamed baan ahay baa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam maanta waxyaalo badan oo shareecada ku sugan ayaa dad waxay odhanayaan magacyo marka laga dido intay u bixiyaan waxay odhanayaan waa tashaddud marka lehe wargarhka sii daah marka la yidhahdo gabadha xijaabo cawladaada astur marka la yidhaahdo ninkii marada sare u qaad oo maradan aad jiidaysa iska daah iyo ashyaa la mida waxay odhanayaan taasi waxa weye waa tashadud iyo tasammud waa diintii oo laysku adkaynayo waa ghuluwi waa talax tag iyo waxyaalo la mid ay odhanayaan qaar kale waxay odhanayaan waxyaalo badan oo shareecada ku sugan marka la sheego waxay odhanayaan waa irhaab oo sharcigii wax ka mida lagu sheegayaa inay tahay irhaabba tahay ama ficilkii markaa irhaabka ay la gaar yihiin yacni dad waxa weeye asxaabulirhaabi waa jiraan oo dee xadgudub la yimi oo jihaadkii ku talax tegey oo waxaan markaa shareecada islaamka aan jihaad ku ahayn jihaad ku sheegay taasi waa huluwi shaki ma leh laakiin midaan taa ahayn oo shareecadii nebi maxamed ka tegey ku sugan baa waxaa la odhanayaa maanta waxa weeye waa ficilkii irhaabka oo haddii shay shareecada ka mida yagii ay ku dhaqmeen waxallo wixii ay marka iyaga laga arkayba ma waa looga tegaya waxaa la odhanayaa markaa waxbay lala iman maayo dee wixii ay la yimaadeen baa markaa la diidayaaye wixii shareecada ku sugan waa inaan loo nicin oo looga tegin cid xun baa la timi ama samaysay yacani waa inaan looga tegin marka waxa weeye yacni ghuluwi iyo tadarruf iyo tashaddud iyo talaxtag in lagu magacaabo shareecadii wasatiyada ahayd taasi waxay ka mid tahay hubka u adeegsado shaytaanku ayay ka mid tahay waxaa ka mida ah shaytaanku wuxuu adeegsado hawa nafsi nafta hawadeeda naftu waxay jeceshahay waa inaan loo raacin haddii hawada naftu jeceshahay la raaco dee waxay gaadhaysaa in markaa laga yeesho macbuud la caabudayo afara'ayta man ittakhada ilaahahu hawaah hawadii waxay noqotaa macbuud la caabudo ayay gaadhaa haddii wax kastoo markaa naftu jeclaysataba aad la timaaddo xata alkufra de waxay noqonaysaa macbuud aad caabudaysa hawadaad waxaa ka mida ah shayaatiintu waxay adeegsato inuu isu muujiyo shaytaanku inuu nasteex kuu yahay shaytaankii waa in cadow laga dhigtaa cadaawaddiisana waa cadaawad guunoo soo jireen ah ilaa wakhtigii aadam waa cadaawad soo jirtay aadamaan waxba u geysanin ninka la colloobay oo dhibsaday oo ka xaasiday fadiilada ilaahay siiyey taana kula colloobay sababtiisana naxariista looga dheereeyey cadaawadda uu la colloobay ee uu amarkii diidey miyaad filaysaa adiga inuu nasteex kuu noqon doono miyaad filaysaa adiga inuu kula nabdi doono waa cadow waaya arag ah ruux hadduu marka waxa weeye cimrigiisa wax badanoo ka mid ah uu shaqo ku sugnaa oo soddon sano ama afartan sano markaysaga uu wax ka shaqaynayey soo shaqadaa khabiir ku noqon maayo ficlan haa shaydaanku alaafu siniin kumanaan sano ayuu markaa wuxuu ka shaqaynaya ku foognaa dadka sida loo lumiyo iyo halka lagaga yimaado shaqo aantaa ahaynba uma soo rawaxo uma soo foofo shaqadu u soo baxaa ee u soo foofaa waxay tahay dadka inuu lumiyo weji kastoo dadka laga yimaado wuu arkay waa cadow waayo arag ah oo khabiir ku ah dadka sida loo lumiyo iyo manaafidda laga soo galo iyo halka lagaga yimaado iyo qofba halkuu ka jilicsan yahay alcalaamat ibnuqayim fii bacdi kutubihi wuxuu ku yidhaahdaa shaytaanku wuxuu ursadaa qalbiga qofka bini aadamka ah hadduu ka arko qofkaa qalbigiisa wahsad iyo caajis hadduu ka arko yacni wuxuu yidhaahdaa iska joog ilaahay waa hafuur raxiim dib baad ka samaysaa ilaahay dembiyada waa dhaafaa raxmadda ilaahay wax walba waa ka waasac noqotay calaa rislig degganaanshahaga ku sugnow iska seexo iska naso yacni saasuu yidhahdaa waa sii fadhiisiiyaa qalbiga ruuxa markuu ursado hadduu ka arko firinfircooni fara badan iyo nashaad fara badan iyo xamaas badan hadduu ka arko dee hadduu yidhahdo fadhiisoo khayrka ha samaynin shaytaankii hadduu sidaa ku yidhahdo qofkii ka yeeli maayo oo qofkii isagaa kacsan oo xamaasadaysan marka firinfircoonidaa badan markuu ku arkana wuxuu idhaha hore u dheeree hore u orod waar halaagsantay fadhi baa ku halaagay ka kac meesha yaa kuwa halaagsamay ha la halaagsami dabeed wuxuu rabaa buui waddada inuu hore uga tuuro qaarna dib buu uga ridayaa buui qaarna horu uga tuurayaa buuli ya wasadiyada iyo sida saxani waxa weeye sawaa sabiil waa waddada bartankeeda in lagu sugnaado oo wasadkaa lagu joogo dee inuu quluwi ku rido oo waddada hore uga tuuro iyo inuu dib uga tuuro iyo inuu dhinac uga tuuraa isaga farqi uma kala laha bas muxuu rabaa uun siraatulmustaqiimka ruuxa inuu ka tuuruu rabaa laakiin sida looga tuuraya waa arrin fanni ah siduu uga tuuraaba waa sidii kale marka ruuxba gees buu kaga imanaya waa cadow sidaasoo waayo arag ah khibradii aalaaf siniin kumanaan sano khibradeedna waa haystaa ruux waliba halkuu ka jilicsan yahay ayuu fahmayaa in badan buu dad la macaamilay in badan buu dad soo lumiyey caabidiin badan iyo qaar badanoo cibaadaysan jiruu soo lumiyey qaarba gees buu kaga yimi markaa shaytaanka dhagartiisa aad iyo aad waa in laga kadsoomaa xataa qaarkood wuxuu ku yidhaahdaa dee weli ilaahay baaba tahay qisaday ka sheegaan cabduqaadir jaylaani cabdiqaadir jaylaani wuxuu ahaa wadaad cibaado badan karaamadna ay ka muuqdeen mashaayikhdii xanaabilo ayuu ka mid ahaa culamo badanoo xanaabilada ka oo ka cilmi badnaana waa jiray laakiin wuxuu ahaa saaxibu karaamaatoo waxyaalo badanoo karaamaada ka muuqday dadka u abtirsadaa waxyaalo badanoo aanu qabin oo beenoo laga sheegay ayay markaa iska caqiideeyeenoo iska qaateen maalin maalmaha ka mida ayaa waxa la tusay cabdiqaadir jaylaani nuur fara badan iyo waxaad carshi oo kale mooddo oo xagga sare ku sugan iyo arladii aad mooddo inuu nuur qariyey dabeedna markaasuu wuxuu yidhi ana allah ilaahay baan ahay waxaanan kuu xalaaleeyey waxaan khayrkaa ka xaaraantinimayana xalaal baan kaaga dhigay bimacnaa takaaliifti baa kaa dhaafay waxba kuma saara wax waliba kuu bannaan markaasaan waxaan ku idhi buu yidhi a anta allaahu aladii laa ilaaha ilaa huwa ma waxaad tahay ilaaha mid xaq lagu caabuda aanu jirin isaga mooyaane markaasuu wuxuu odhan kari waayey buu idhi ana allaahu aladii laa ilaaha ilaa huwa ayuu odhan kari waayey markaasaa ikhsa ya caduw allaah cadowgii ilaahayow hoog oo dullow markaasaa nuurkii dam yidhi oo wixii la tusay ee khayaalka ahayd ay noqotay markaa midaan jirin markaasuu cabdiqaadirow intuu la hadlay shaydaankii ayuu wuxuu ku yidhi cabdiqaadirow toddobaatan martabadaadaa iyo derajadaadaa gaadhay baa ka soo tuuray buuri waan ka lumiyey maantana cilmigaagaad igaga badbaaday waxaa lagu yihi cabdiqaadir maxaad ku garatay inuu shaytaan yahay wuxuu ihi waxaan ku gartay shareecada nebi moxamed sala allahu aleyh wasalam maadaama shareecadii ugu dambaysay ay tahay wax nasakhayaana aanu jirin ee ay sidaa baaqi u noqonayso markuu yidhi waxaan kuu xalaaleeyey waxaan kaa xarimay ciddii kale markaasaan waxaan gartay buu hi inuu shaytaan yahay dee ruuxii maanta jaahilka ah haddii taasoo kale la tuso wuxu odhan lahaa ilahay baa ila hadlay takaaliiftiina aniga waa layga dhaafo waxba ima saara idinku iska tukada aniga salaad ima saare siday qaarkoodba u yidhaahdeen oo qaar baaba markaa waxay dooneen inay ku fasiraan wacbud rabbaka xataa ya'tiyaka alyaqiin waxaa looga jeedaa yaqiin xoog badan ilaahay ku imanayso ilaahay caabud yaqiintaasi markay kuu timaado cibaadadii waa lagaa dhaafay saasay u jeedaan dee taasina waa baatil ee wacbud rabbaka xataa ya'tiyaka alyaqiin waxaa loo jeedaa ilaa geeridu kuu imanaysaa looga jeedo yaqiinta geeridaa looga jeeda yaqiinta nebi maxamed aan u iman ee dadka kale u imanaysa yacni maxay noqonaysaa haddii yaqiin la gaadhay takaaliifta lagu dhaafayo maxaa takaaliiftu nebi maxamed uga dhici weydi ruux nool inuu yidhaahdo yaqiin baan gaadho takaaliiftii waa layga dhaafo waxba ima saara maxaa nebiyada taasi uga dhici weydi maxay sidiiqiinta uga dhici weyday maxay saxaabadii nebiga uga dhici weyday maxay muta'akhiriinta ugu gaar noqotay marka waxa weeye shaytaanka waa inaan lagu kadsoomin shaydaanku waqtiyada qaarkood wuxuu koranyaa naasix baan ku ah aabbahin aadan baa ku yidhi wa qaasamahumaa innii lakumaa la min annaasixiin aadam iyo xawaa waa u dhaartoo wuxuu idhi wallaahi nasteex baan idin ahay idinkaan dantiinna ka shaqaynaya wallu u mara marka waxyaalaha shaydaanku aad uga faa'idaysta waxaa ka mida jahliga oo ruux hadduu aqoon daran yahay dee waxaa laga yaabaa shaydaanku si sahlan buu u lumin karaa waxyaalaha markaa shaydaanka lagula dagaalamayana waxaa ka mida cilmi marka waxawe naafica ayaa lagula dagaalamaya iyo istiqaamo lagu toosnaado cilmiga oo lagu camalfalo shaytaankana waa in layska naaraa oo acuudu billahi min ashaytaan arajiim la yidhahdaa fastacid billahi min ashaytaan arajiim waxyaalaha lagula dagaalamaya waxaa ka mida in ilahay laga magangalo galo waxaa ka mida ah in layska ilaaliyo waxaa ka mida ah marka atasalux bilcilmi in cilmiga marka waxa weeye lagu gaashaanto oo hub marka iyo difaac laga dhigto waxaa ka mida ah marka waxaweye ku dheganaanta shareecada lagu dheganaanayo oo lagu camalfalayo oo fursadda laga faa'iidaysanayo oo meelaha shaydaanku ruuxa ka soo gelaya uu iska ilaalinaya yacnii adduunyada jacaylkeedana waa inaan markaa lagu talax tegin waa in la iska ilaaliyaa waa in markaa la ogaadaa adduunyadu maalmo kooban inay tahay lagana guuraayo oo laga tegaayo aakhiro waa inaan adduunyadu kaa mashquulin oo kaa kedin shaydaankuna waa inaanu kaa kedin waa in marka waxa weeye markaa ruuxu u camalfalaa aakhiro marka uu camalfalaa kunuu abnaa alaakhira walaa takunuu abnaa addunya yacni abnaa alaakhira noqda abnaa dunya ha noqonina dhalalaalka adduunyadu yayna idin kedin yayna idin mashquulin yani yaan waajibaadka shareecada looga tegin taa macnaheedu maaha kasabkii xalaasha ahaa yaan la kasban laakiin kasabkii xalaasha ahaa isagoo qofku la imanaya oo kasbanaya ayuu haddana waajibaadkii shareecada ilaalinaya waajibaadkii shareecada uu ilaalinaya waxyaalaha shaytaanku dadka ku kedinayana waxaa ka mid ah oo uu aad uga faa'iidaysanayo waxyaalaha shareecada khilaafsan yani inuu aad ugu qurxiyo inuu yidhahdo waxa weyaan xumaantan waad ka toobad keeni doontaa hadda iska samee yani dib baad ka toobad keentaa waa sahal yani waxa weeye waad xajin doontaa waad toobad keeni doontaa marka taasna saynu soo sheegnay aad yo aad halooga taxadiro aad yo aad ha looga taxadiro bilaadka islaamkana sidii loogu soo hijroon lahaa dhulka gaalada looga soo hijroon lahaa oo ubadka iyo carruurta looga soo kaxayn lahaa taana marka waxaweyan oo loo horseedi lahaa taa ha lagu dadaalo waxaana ku sugan taas khayr fara badan baa ku sugan waxaana markaa dhici karta yacnii ku negaanshaha lagu negaado layskaga sugnaado bilaadka gaalada caaqibo xun inay leedahay oo ubadkaasi waaga dambe khatar bay ku sugantahay diintoodu yacni waxa weeye faracay sii dhalaan iyo kuway sii dhalaan kuway sii dhalaan iyo kuwaasi kuway sii dhalaan waxaa looga baqaa inay gaalnimo ku dambeeyaan marka intay wakhtigu wakhti yahay inta la joogo yacni ha laga faa'idaysto waalidadana ubadkoodu intay diinta ku sugan yihiin bay anfacayaan laakiin hadday gaaloobaan waxba u tari maayaan si kastay u farabataan iyo si kastay xoolo u yeeshaan wax alla waxay u tarayaan ma jirto laakiin haddii waxa weeye diintii islaamka uu ku sugan yahay ilaahu waalidaday u naxariiso hadduu yidhaahdo dee khayr baa uga imanaya xasanaad baa uga imanaya laakiin hadduu markaa gaalnimo ku dambeeyo oo kaad dhashay kuu sii dhalay uu gaaloobo ya dee waxa weeye hadhow yaa ku soo ducaynaya yaa sadaqad kuu soo samaynaya yacni yaa xasanaadkoodu kuu imanayaan marka sidii waxa weeye ubadka ay ku anfici lahaayeen xasanaadkoodu rag iyo dumarba waa in laga shaqeeyaa lagula dadaalaa bilaadka islaamka in la keeno beledada gaaladan laga soo hijroodo taas iyadaa waa in lagula dadaalaa intaasaynu ku soo goynaynaa wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka waatuubu ilayk